alki oo nasriyey na fardiyen kitaabi walmilaaxi kitaab lmilaaxi masalyaalki onayo macaay yani maa yani macaanka haayeen yan kitaabigo kitaab lmansuuraati kan kitaab lmansuuraati oo na fardiyey na nasriyey yan walmilaaxi kitaab yani masalyaalki onayo milaxda haayen oo macaayen yan kitaabiy baabu axaadiis dajaali dajaal axaadiisi embaabey waashraabi saacati baabo axaadiisi ashraabi saacati saacadi calaamaadkeeda yani yen kitaabey wagayriha gayr ashraabi ashraabka say walilmid baabun hada kan baabu axaadiisi dajaali dajaal axaadiidiis baabkeeda hada maxaluhu wamabxasu waashraabi saacati baabu axaadiisi ashraabi saacati saacdigiyam calaamaadkeeda axaadiistood yen baabey wagayriha baabu gayriha gayr ashraabi ashraadasoy keyrkoodi axaabistoodi anfaabehowya mayluuriyey an nawas nawas binu samcaan nawas binu samcaan radialahu taala anhu maylakuriyey gaala nawasnikakooli dakara rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasuulsha yahusi addajaala dajaal yahusi data kadaatin fi kadaatin subaxda iyo magaashay gaadi dajaal fakafala rasuulka raariciyey fihi fi dajaal dajaal fishay fi shani dajaal dajaala hadalka hoosa nagi warafa can nabiy nabo korweli sawtaw xataa danana ilaan kumalaynahu dajaalan kumalayna fi daaifati nakle timirta daa'ifadeed haal kasugunyi timirta jamaacadeed haal kasugunyi kumalayn oo timirta meelki yaali ama ka dhex jir ilaan kumalayn falama ruxnaa markiinu tabnay layla dajaal dajaalan tabnay koy hafiiriya meelon sunadan tilmaama meeldoo roogeysa yacrafa nabiy naboo kasi dalika yani tabawkaan kaase watabay fina dhaadaan iyo kasi faqaala nabiyna umay golay maa sha'nukum wamaa xaalukum shanigin i xaalkin may haadi ma inta injeeda kulnaa meernayno ya rasuulallah ilahi rasuulkiisi o dakarta hustay addajaala dajaala sheegdi alkadaata fi lkadaati salaadon salaadon adajaalku sheekoytay fakafadta raariciday bi fi dajaala bi fi shanihiya yani shani dajaal dajaal shanishi hadalka hoosnagdi warafacta korweeli soobka korangaadi markoona fi fi shani xataa dananaa ilaan kumalaynahu dajaal fi daaifati nakli timirta keertiya men kumid iskijar ilaan kumalayn yani wahi wahi wain yakruj yani saasaan malayni faqaala nabiy noomay kagolay dajaala saasan kobsadaasana gayru dajaali dajaal keerkeye akwafu loobso badinyi ni ana lin obsanyi alaykum korkin lin obso badinyi eri dajaal maya dajaal keerke lin obso badinyi nisan yani waa kisaas hiy yakruj huwa dajaal hadi hafa waana walhaal ana anino fikum dhahdin kasugona fa ana ani ba xajiiju ladooday dajaal ani dunakum sakidin ladooday wa wain yakruj huwa dajaal hadii habaho walasto walhaal lasto anangaane fikum dhahtin roogna bahono famriun qof kasta xajiiju nafsi nafsil imri qof kusuga naftiskii luxujaytuma wa wallahu ilahiya khaliifati khaliif oo eh calaa kuli muslimin muslim kasta korshay khaliif oo eh inahu ina dajaala dajaalka may buwa qabadon yani wa kay jireer caynuhu caynul yani dajaali dajaal yani tintis adag caynuhu caynu dajaali dajaal ilis saafiyatun barizatun tiya muuqato binaanka muuqato a kaana kaahi kaani an oo ushabihu shibahaw ba lamide hu dajaal bicabdilcuza binuqadan kashibahaw ba lamide yani wa kay cabdulcaza cabdulcuza binuqadan kofkala rijari lankaasangang nakiw faman adraka lanki heleelo hu dajaal helel minkum halsin kumidey falyakra i akriyoy aleyh ala dajaal dajaal korsheyi ka akriyey faatiha fawaatiha suurat lkafi suurat lkafi yani awliyaalse ka akriyoy ma inahu ina dajaala dajaal kaarijun kiabahaw kullatan dariig yaha kubee dariigaas oo bayna shaami walciraaqi shaaq ciraaq dhahdiyo haadi facaasa huwa dajaal fasaadiye yamiinan ila lyamiini midig inti kee fasaadiye wayo caasha fasaadiye shimaala ila shimaali bidanti kee fasaadiye yaa cibaadallahi ilaahay adoomankiisiyo fadbatoo sugnaada kulnaa unameerne ya rasuulallah ilahay rasuulkiisiyo wamaa lobtao lobto dajaali dajaal nigaashidiis may haati meegasina nigaade dajaal fil arli arada dhahadiya nigaado meeg ahaade qaala nabiyuna may gol arbacuuna fartun iyo nigaade yooman min yoomin yoom e yooman maalinto ka sanatin sanad yalimidey wa yooman maalintoona ka shaarin bir yalimidey wa yooman maalintoona ka jumcatin yalimidey وasaair ayaami ayaami dajal dajal ayaamti somahay fagidiono ka ayaamikum ayaamtin oo kale yalmidayn gulnaunmerna ya rasuul allahi ilahi rasuulkiisi yo fadalika alyawm yoomkas kaase aladi yoomkas oo ka sanatin lamide atati kaafiyaasinauna fihi fi lyawmi yoomkasay fishe salaatu yawmin maalinto salaadiina kaafiyaase qaala nabiy marlamaya ugduro gadara lahu lilyawmi gadra gadra lyawmi yoomkasa gadarse gadra yani wa kaysa yoom gadarse gadara sacadiisi inta kubi jarta wa gadar tukada reed kulnaa unmerna ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo wamaa israachu israacu dajaal dajaal degdego shay may haadi yani fil ardi aradka degdega arada seng marew qaala nabiyo naw may kagoray kalkaysi israachu dajaal degdeg shay may limideya kalkaysi roob ya limidey istadbarad gidaala ku galay hu aaska suge arriixu dabeel gidaala ku gali oo kale lim degdege waay fayati wa dajaal seede cala lqoomi gooman seede dajaal were hum goomken were fayuminuna rumaayan bi bidajala rumaayan ilaahgano tiyaran ilahnamang rumaayan wayastajiibuna ajiibayan law lidajalan ajiibayan walal walisi sheegon ajiibayan fayaamuru dajaal dadkan ani oo damboyan yaraya fayaamuru amre asama samadi amre fatumdiru madare sooba sheeneli wal arla arariya amre fatumbitu hi ararinadaliyaas fataruxu may hanagadaase caleyhim ala lqawmi qoomti korsho may ka araawase galabtaa ka nagadaase yani waa kay saarihatum tidiyo foofti adwala ma kanat hiya saari yani walihaati kanka dhirir badan haliyeet duran nin duran koroskeshe waasbagahu asbaga ma kanat iya yani saaridaasay walihaati tanka kamilsan halet burucan min burucin naasaskeshe waamadahu amada ma kanat walihaati kanka tego badan haliyet khawaasira min khawaasira kelyal yo e, dargayin helasho kulusinanagdayan wa barwaaqyelayan uma yati dajaalan seedeel goomaan seede fayadun were um were fayarudun aleyhi ala dajaal dajaal korshekadadiyayan gawlaw gawla dajaal dajaal golshekadadiyayan beenta waay yaraan beeniyaayan ilaham iidi yaraan beeniyaayan fayansarif huwa dajaal godoomey canhum anigoomya ku godoomey fa yusbixuuna ahaadayan mumlixiina ku abaaraysuliya haadayan laysa biaydihim gacmiyaalkooda ngaani sheegun aan sheegaasoo min amwaali maaliyaalkood kumid e wayamuru huwa dajaal maray bilkaribati arma kharaab eye maray fa yaqulu dajaal duaako dadkama abaara kadhikiya leymana fayamuru dajaal bare bilkaribati bilardi lkaribati arna kharaab ho lamadigaan eye mare fayaqulu laha lilardi ma ngare lilkaribati ma ngare akriji hadii arliye kunuzaki welikeda kisa kisogon debi aboofi fatatbacu fatatbacu may dhahaase ho dajaal kunuzuha kunuzulardi aradi eedaha tikansiyaalse walba keeda ka jari ya rahaas kaaya kayacaasi fi naxli shanadi malaagshe oo kale ang rahaas wa shanadi malaagshe sidang laguuraas oo kale iyo walaag in laguuraanan rahayan wa ay uma yadcu huwa rajaal yani waa ka in weere rajulan rajulyan were rajulkaas oo mumtalian bu shabaaban min shabaabin dhalinyarla bu fayadribu huwa dajaal garaacayhu rajulkiya bisayfi sayfka garaacay fayaktulo fayagdacu dajaal gooyehu rajulkiya gooyey idcatayni jizlatayni idcatayni lama gabal shal gooye wa ramyat algarali ka ramyat algarali koobgemawshaba lamide ramoon koob lakudemi lishal gooye oo kal saasan shal gooye waay uma bacda dalika yadcu dajaalan weeleh rajulki an weele rajulki lama gabal nagadi dhahdiisus dareer lama gabal lama faridak weele lam dhatiyo mare waa ko lanka ani dili waana nooleley fa yuqbil rajulki hakaabile wayatahallalu waju waju rajul rajulka wujisi aftine yalxaku laaxika naariki gosola fa baynama wakta huwa dajaal kadalika alxaalka sugunyiya id bacta allahu tacaala ilaahay mahabiyey almasiixa yani nabiy llaahi masiix ibna maryama caabudiyo nogse nabiy ciisa iyo ilahay habiye wa sala allahu alayhi wasalam fayanzil huwa masix dege cinda almanaarati manaaradi agdiya dege manaaradaas ol baydaa caddaaysi shardiya dimishka dimishki yani barishanahayti bayna mahrudatayni lama dhar lam dhasiyo yahka dege waadican haal ciisa dijiyey kabkeehi lamisganyaadna calaa ajnixati malakayni lama malag yani garboosho galnyaasha yahka diji idaa waktigi dhaadaa huwa ciisa raari raasaw raasa ciisa ciisa madishay hoosan raari kadarati fige madishay biyo kahoobode waida rafaca huwa ciise koroolahu arasana taxadara may hoobadey minu min arasi madigshe jumaanun juhariya hoobadaas kaloloi juharimide jumaano xabadyaalo oo jumaano iyo hoobadaas a yani taxadara jumaanu xabaatun xabadyaalo oo min alfilati yaw tusmacu lusuubya mitl loloi lkibaari yanxadiru lmaau laylin lijeed calaa hayati biku kuusano oo foolba diram diram oo kale biya iyo kahoobade wa juhar oo kale yani naftina biyoyana falaa yaxilu likaafirin lan kaafir halaalman eh yajidu wa kaafir kusuga helaw riixa nafasihi nafasi ciisa nabiyllaahi ciisa neeftis neeftas riixdii helaw halaalman eh ilaa maata alkaafiru kaafirkaas geeriyooda ley wanafasu nafasu ciisa nabiyllaahi ciisa neefkas neeftisna yantahi man yoolowaasa ilaa xaytu meer yantahi darfuhu darfu ciisa ciisa yani argshay in yoolowaw meeris argsayil dhamaadaas meelasa riixadiis deedas lanki neeftis deeto nola kudhimid oo gaale wa fayamsaxu yani wa kay masaxean wa fayadlubhu taas way reedka bacda tayantay fayadlub huwa ciise dalabey dajaal dajaal dalabey weydiye dajaalna roore sun ciisika dila lareegiya hataa yudrika antik walelaw ciisahu dajaalka walelaw bibaabi ludin baabko baabuludi mahay makaanko baabuludi antiku kawalelaw fayaqtul huwa ciisa diley dajaala dile uma yati ciisa ciisa seede sala allahu alayhi wasalam gomangan seede goomkaas oo kad casamallahu ilahay dhoreyhum goom minhu min adajaal dajaalka doori fayamsaxu ciisa ciisa masaxay can wujuhi wujuhi qoomi qoomkaas wujiyaalsho isin masaskahay dajaal ilahay isinka doorey masamfidnaynle wijisho masaxe wayuxadisu sheekoye ciisahom yani waa kan qoomkan sheekoy bidarajaatin darajaati lqawmi qoomkasoy darjid ilahay agdiska layn fi ljanati darajaatkaaso fi ljana jana dhadiya darajaatkaasen sheekoye isin diintin akasugnaatanaha yani waa kay ilahay diintis sabarteena darji jina kalatin yeerey in sheekoye fa baynama wakta huwa dajaal yani cisa kadalika laxaal kusugniya id allahu tacaala ilahay man waxyooda ileyh ilaa cisa cisa dika ilaa cisa ilaa cisa cisa bni maryam sala allahu alayhi wasalam man waxyooday inii anagas akrajtu habi cibaadan adooman iyo habi cibaadadaasoo li anin sugnaadin laa yadani laa baagata baagan lahayn awoodin lahayn liaxadin ahad awoodinin lahayn ligitaalin gitaal ilcibaadi adoomankaasa dagaalamuso faxaris koob cibaadiy adoomankay muminiinta koob ila duuri jabalka dhur reera on koob meeli jeey yani min baabi tafciil e ajmachum kulmi waxfadhum kulmi meeli jeey wa meeli ka koob odoomankay wayahay wayabcat llahu tacaala ilahay may habiye yajuja wamajuja yajuji majuj habiye wahum yajuj majuj yani waa kay yansiluna hoobadaaya min kuli xadabin min kuli makaanin murtaficin makaan saray kasta koobadaaya fayamuru awaailhum awaail yani awaail awaailum awaail yajuj wamajuj yajuuji majuuja weliyaalkood iya maraayaan calaa buxayrati dabariya makaanko badiroyto dabari leera maraayaan fayasrabuna dhamaan ma aladigi fiiha daadiya kasugnaaday min almaaiy waraabayan wayamuru aakirum aakir yajuuj majuuj yajuuji majuujkin damboya mare fayaquluna aakirkiki damboyani damboy meeraano lawalahi akdhaardani gadadigi kana haadi jari bi hadihi makaan kan kan maratan fi maratooka yamaa bi hadi jari meelin biyo jarjaran seraan wayuctar nabiy llahi ilahay nabi shay ciisa ay waa la shiray sala lahu alayه wasalam asaab waa la shiray meela bahayan maledasan koobsadaayan hataa yakuna kalku meel haka ganacsadaayan dulka binaanka mee buurto gadaashe meela yani kashiran yin wa hataa yakuna ra'su thawri dugud bamishe inti ku haad liaxadin kooshon sugnaadi khayran ki khayr badan min miyati dinaarin boqol dinaar yani k khayr badan ku haadi liaxadikum binisbati liaxadikum axadkin hadi lisin nisbay alyawma maalinta fa yargabu nabiy llahi gaajadiyo kobsadaaso dugu madisha may kagadahan boqol dinar kagadahan hadi hel qaden waay raajil iyo gobdaas daraadiye fayargabu nabiy llahi sala lahu alayhi wasa nabiy llahi ciisa sala allahu alayhi wasalam iyo taraya ya ilahay yani tuuge waay wa asxaab asaabtisa ilahay tuugayen radi allahu taala anhu ila llahi taala ilahay ya tuugayen ilahay yani waa kay kuragbiyan ilahay tuugayen waay fayursil llahu taala ilahay adire calayhim ala cisa waasxaabihi alayhim ala yajuj wamajuj yajuj majuj korso ilahay hakadiray ana afa yani sangal yakadire fi rigaabihim gooryaalkoodi fi rigaabihim rigaabi yajuj amajuj yajuj majuj gooryaalkoodi ilahay sangal hakadire isjigoo sangal leeraayo yani taas oo kale ilahay kasalide wa fa yuslixuuna ahaadaya farsaa la dhamaayo ihaadeen katilin katlaa oo kale waay farisin farsaa la dhamaayo ihaadayan kamawti nafsin naf dhimishadii oo kale naftaasoo waaxidatin oo kale dhimidaayan asooki kulisoo yaagsamaay uma yaafidu nabiyllahi ilahay nabi shay ciisa e wasaabo asaaskisiya hoobadaayan radi lahu taala anhu ila lardi dhulkaan hoordahan hoobadaayan dhulkiyo yajuj imajuj ani kuhelaagsami kulkan dareemen ah hoobadaayan hadegaaya falaa yajiduna mahelaayan fi lardi aradi dhahdiya mawdica shibrin saakado mawdac shama kahelaayan wa ilaa malaa may buuyeyho mawdacgaasay may buuyey zahamuhum dasamuhum yani dhurunsho yabuy waay dhahaansho yabuy yani wa k zahamuhum dufunsho yabuy waay ey dasamhum waay dhahansho iyo buy meel kas waay baktisho iwanatnhum ursho buy waay fayargabu nabiy llahi ilahay nabi shay ciisa adow e sala allahu alayhi wasalam ya ilahay tuuge waasaxaabu fayargabu asaabu asaabu ciisa isa saartis radi allahu taala anhum ye tuugayan inta la rucayaan ila llahi taala inta la rucayaan fayursil llahu taala ilahay mahadiray kayran shimbir ya ilahay hadira wa shimbiryaala kacanaagelbukti geeli gooryaalshay lamide fatacmilu hiya deerti humbaarase hum yani nasnahum urshahum baarahum yajuji majuujna aya laxmahum hilibshahum baaras fatabrahu turasahum yajuji majuuja kuturas haytum irsha allahu ilahi doono uma yursil llahu caza wajala ilahi adire malakin as mataran adire laa yakunu an asturana minhu min almadari madarkaasashe baytu madarin dhoobo gurushen asturaan walaa wabarin walaa baytu wabarin dhagor yani teenden asturaan fayaksil huwa madarki alarlaabay onaya gurma goronki kabakt baktagaasoy ka dhahansho gali fa iya dhigaas fayasil madaru dhige alarda hataa yatruka anti ku ahaysiya ardi kadalakati qaruuro oo kal ku ahaysiya wayastadiluna hoosaysadaayan dadka markaas bikixfiha bixfi ruman yani saas wa uma yugaalo lilardi maylingare ambiti hadhili hadhali samaraki simaarta hadhali waduri yani hashib barakatiki barakataki barakataki barakada hashib fa yawma idin maalintaas yataakulu lcisaabatu jamaaca amaya min arumanati yani rumaanado ku amayan way wayastadiluna hoosaysadaan bigexfiya gexfi rumana rumaadiliyade goloftiyaga hoosaysadaayan wayubaarak wal barkeeye fi risli caaniliyada barakeeye hata ina ligxata irmaantodo min alibil kumide la tafika bidata alkiyama jamacyaala min annaas waligxata hata ina ligxata irmaantodo min albagari kumide la tafika bid algabilata gabilka fi gabiladaas min annaas waligxata hata ina ligxata irmaantodo min alganami irin kumide la takfiku filnaato kukafido alfakida raaiko min annaasi dadka kumida kudaafid fa baynama hum naaski kadalika alxaal kasugan yinga ida bacta allahu tacaala ilahay mahdilay riican dabeed dayibatan dhiiba iyo dabeed ahay dabe oo dhabna salaaxay dabeed dhabna salaaxay o fayl ya ilahay hadire dhiiba yani fataakudu riixadi gobdaas hum muminiinta gobdaas tacta abaadim abaadi lmuminiin muminiinta garabyaalkooda hoosiyo iya gobdaas hoosa ku galaas fatabidu ruuxa kuli muminin mumin wa kuli mumin muslimin muslim kasi yani ruuxudis ruuxudiisa وayabقى شirاar الناaسi daski haninsar badanaayanu gaalad haayeen ana sabak hadaya yataharajuna haliskuraan koraayan fiha fi lardi ardhad taharuj alcumri ka taharuj alcumri dameer yaal iskuraan koro ko iskuraan koraayan faal fataqumu saacatu dhalaalase calayhim cala shiraar الناas daska haninsar badanaay korsho yasacdig yaamka dhalaalas waa muslimun muslim iyo wacdiiski wariyay gowluhu kalatan kugooli kalatan bayna shaami walibo adeeg ee fasra kalatan bayna sham walciraaq goor ay barigan o baynahuma bayna sham walciraaq way waqawluhu caasa bilcayni lmumalati alafi caasa wasaai lmusalasa caasa yani walkayf wahi walcaytu ceef may bua ashad lfasaad fasaadkan kadoron caasa fasaadiya lewa waduraan bilami dali gel dali dalka koloshilafi almucjama wayadrug acaali lasnimati korsiyaalka meelanka saray fuude wa wawa jamcu dirwatin food ma jamiyay mana yani koroski dirwa barki ay koraska barke dirwa lera dirwatin lijami duraalka jami bilami dali alaqiyo kasriya walyacasibu dukuru naxli sinadakidi migalke waay malaabshe waay wajizlatayni ay gizcatayni waay walgaradu alhadafu kob waay aladi hadafkaaso yurmaalum turaw ilayhi laladaf binishabi damunku turaw e yarmigime i rajulka iyo dajaalgamaramyatangimo karamyi mashabi damunki gamosha oo kalamid lagadaf koftunin koftunin gima waay wlmarudat bidalihum la akriya wlmucjama la akriya wahiya madudud athawb lmasbuq karirinjeylay qawlu la yadani la dagatawodun lay wanagafu dudun hasi waay wafarsa jamcu farisin wawalkatil kiligilile wazalakatu bifatizai walami wabilgaafiya la akriya waruya azulfatun zulfatun walwiriyey bilamizai waskani lami wabilfai wahiya lmir'atu muraid oo kale a walcisaabat ljamacatu warislno bikasri bikasri raaya la akri alaban wan waay warlikcatuna alabun canraytatan oo oh, ana leho irmaantadea walfiamu mabikasrifa wabacdaha hamsatu mamduda aljamacatu lay walfakidu min annaas duna algabilati gabil walikuyar way ee eh, musanifka raximahullahu maylia an nawas bin samcaan radi allahu taala canhu qala nawas may ka goolin zakara rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahay rasulka may husay addajaal adajaal yawsi data yawmin fi yawmi data kadatin fi kadatin subacdo iyo sheegi subacdoo dajaal hadalkaadi rasuulka cadismay haytay hooba amin waa ka barya salaaso waa la tukoy dadkaa kajeesada jaray walaa wareysadaay walansi sheegay ilimi walaagasa infasir jal fakafala nabiyu naba raari fihi fi shani shani dajaal hadalka hoosul nagi warafaca nabiyu nabo korweeli sawtawa korweeli fihi fi dajaal fi shani dajaala hoosunka nagi waay bayna an yahuna wama yahulu korna markoon gaadi markoona hoosang nagi haya yani falama hay saaso xataa danana dajaala kusheekoynagdi xataa dananaa ilaan kumalaynahu dajaalka dajaalka la sheegahaydo fi daaifati nakli timirta jamaacadiya kasugunyi eerta madina timira kayaanay beero misaajidkandhawa mantakajara ilaan kumalay xataa dananaa ilaan kumalaynahu dajaalki fi daaifati nakli timirta jamaacadiya dhahdiyo ina kasugunyin kumalay ey fi axadi fi axadi xiidaani nakli timirta beeroshe toodiyo oo madina kayaani kajara beerogun ama kajara ilaan kumalayna xataa dananaan kumalaynahu dajaal fi daaifati nakli timirti jamaacadi ayni kasugunyi fi daaifati nakli timirti daaifidi jamaacadi olay mana o beero beerogon beer kumide madina beerosheto kumide inika jal ilan kumalay falama ruuxnaa koy haway diyaabana jali falama ruxnaa marki nu tabnay ilayla dajaal dajaalan tabniya carafa may kasay dalika rawxu sabaw kaas kaasa wa rasuulka kasi fina dhahda amar kasi inun saba inofolda haway diya inoo kal oo dareengisaasa rasuulka faami faqaala nabiyuna umay golay maa sha'nukum shanigin may haadi kulnaa un merne ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo dakarta sheegdi adajaala dajaala kusheekoyti yani wa kay saas waay dajaala kusheekoyti algadata fi lgadati subacdan fakafad taraariday fihi fi dajaal dajaal fiishe sawtaka karaa hoosanka nagdi warafacta korweli sawtaka fihi fi dajaal xataa danana nkumalayn dajaal fi daaifati nakli timirta jamaacadiyeni kasuguyin kumalayn faqaala may faqaala nabiyu naw markaasa may kagoolay dajaala saasan koobsadahay kana koy hata ama hagalyar isratin miya ayr dajaali dajaal ma e dajaal kershay lankal e ya awafu awafa lang obsa badanyi ayr dajaali ya awafu awafuni ana linka obsa badanyi alaykum korkin dajaal lang an hayne korkin eetan ka obsade dajaal man ka obsada hayne datingasa ayr dajaali dajaal kershay awafuna linka obsa badanyiyan alaykum korkin linka obsa badanyi dajaal ma e kershay linka obsa badanyi in yakruj may wali dajaal hadi aba walaa al ananina fikum dahdin kasugun anwata noolo dajaal hada mababayo dialaba fana ani ajij ladoode hudajaal dunakum sakin ladoode isimaasan deerayo aniba reebe markaas walaw subeanti suweed ani reebe markaas laakin wa iyakujuwa dajaal hadi aba walastu walhaal lastu aninangaane fikum dadi ngaane anoo dhimidi gadaalkeabahma famriun of kasta ajiju nafsi nafsi limri of kasta nafsitidiis usi kulxujaysame dajaalsa inusu reebe fadiy si kase wallahu walahi kadaargay wallahu ilahiye khaliifati an oo khaliife cala muslimin muslim kastana ilahay an khaliifadayo ilahay hadowti badbaadiyo wallahu ilahay khaliifati khaliifkay haadi cala kuli muslimin muslim kas korsi khaliifkay haadi inahu dajaalkas in tilmaamay rasuulka inahu ina dajaala dajaal horta shaabon dhalinyar waay ahe ay kadidun yani kadadon bifatcatayni fi shacrihi jucuudatun sintisna kusugnaati yani adeeg waltiwaaun laabanaan shadiidun weliba eedan daron sintisna lalaabanta yani kaskadoodantuwaay caynuhu caynu dajaal dajaal ilis saafiyatun barizatun tiya muuqat waay iloosh a ilooa kor yani wa kay binaanka bahsan waay kurun akurun binaanka bahsan kaani ana oo ushabihu ana ana shibahaw balamide hu dajaal shibahaw bicabdilcuza binu qadan lanko tilmaantaso ilahay kaas kale kashibaheen lankaas oo de jahiliya la sameeyey fi zaman ljahiliya iya dhimide kaas oo kale kashibaheen kaani ana ushabihu shibahaw lamide hu dajaal bicabdilcuza binu qadan kashibahaw lamide faman adraka lankeelelohu dajaal helelo minkum isin halsinkumiday hay faman kofal kofki adraka huwa mankaran ku dajaal helel minkum sinkumiday falyaqra iyo akriyo aleyhi ala dajaal korshay ka akriyo suurat lkafi suurat lkaxf awliyaalsha tumun ayadood waay tumunka ayadood doonayo suurat yani lanki tumunkaasoy ayadood akriyo yani dajaal ma asiiba tililahay mafidnayla kolkum tumunka hore oo yani suurat lkafi tumunsha ayadood hore lil taas aayaadkaasi akriyo fawatixa suurat lkafi suurat lkafi furdiyaalsi awliyaalsi mana awliyaalsi akri aleyh dajal ka akri inahu ina dajaal dajaal kaarijun kihabaw kalatan dariik yaha kubehe siyood kalatan dariik bayna shami shami walciraaq iraaq dhasiyo haal ahi yani waa kay meela ciraaq iyo niyo sham lam dhasiyo wadahaasi meelaha kubehe wa facasa huwa shay yani waa kay dajaal fasaadiye yamiinan annaasa dadka fasaadiye ilaa jihati lyamiin yan fasaadiye midigaan behe walba midigtaas jara fasaadiye وacasa dajaal fasaadiye shimaala nga fasaadiye ila shimaal bidunti kee fasaadiye walba bidurhowana fasaadiye ya cibaad allah ilahay adoomunkiisiyo fabtu isin sugnaada lankaasnkateena isku sugnaada mana intin haysada kulnaa unmerna ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo wamaa lubtu lubtu dajaal dajaal nagaashirismayati fi lardi aras hadiye nagaade adduunka markiu sabaha iyonayo inte meegasina rooge qaala nabi noomay gole arbacuuna afartunga rooge yawman min yawmin afartun yawm o reed adduunka dong caridi nagadaa rooge may walik yawm maalin may lamid nagday ka sanatin si cariirin ay oo waktig cariiri ebda sacdo dhamaatile aragaa soob dhigdood ishidi badan jar kolka yawm ka yawm yawm maalinto ka sanatin alamid nagade wa yawm maalintoon ayaamti safartun kaase yawmka nusuul ka sharin alamid nagade wa yawm maalintoon ka jumcatin asbuuci alamid nagade wasaa'ir ayaami ayaami dajaal dajaal ayaamtis kale ka ayaamikum ayaami ayaamtin laylimid ayin ay yani waa ka ayaamtin laylimid ayin wa ayaamo kale saasu laakin afartaas yom yomka kasanatin wayom kasharin wayom kajumca taaso aan kale ayaamo kala lumiden afartunka ber kulnaa un mer ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo fadalika alyawmu yomkaas kaase aladi yomkaas oo kasanatin sanad oo kale nagadi atakfi kaafiyase nauna nakaafiyase fi fi lyawmi salaatu yawmi maalinta salaadiya nakaafiyase ay maalintaas oo lamid nagday sanad oo kale lamid nagdi sidii maalinta intukudaani oo kale salaadiya intukudaane qaala nabiyu nabo may kagoolay sala allahu alayhi wasalam ee may watan yeede may laa rasulka ugduru gadara lahu lilyomi gadara gadara gadara lyomi gadara yoomka sacaad malahay saacadibil hoobladeeda tomur saaobladeeda wal tukudaay casarki tomur saaoblad wal tukudaay tumiko kulilama saaobladeeda maqribki wal tukudaay suba maha saasan gadarada ay yani kulna ugduru gadara lahu lilyomi gadara gadara lyomi yoomki gadar tumilama saaka gadara kulna unamerna ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo وama sraachu israac dajaal dajaal degdego shay may haadi filar arad dhadi degdega saala nabiy na may kagoolay kalkaysi man dhar oo kaliya lamiday istadbarat dugur jeediday hu kays kusuge gadaala ku martay arriixu dabeel hadabaalidi daain man dhar oon roob yani dabeel dabeela roobka dabeela leelere yani yoo gudre kalkaydi man dhar oo kal lamiday istadbarat dugur jeediday hu kays kusuge arriixu dabeel dabada ku gali oo kale sindhagsadaw yo ungudubow oo kale limiday wa fayati huwa dajaal seede cala lqoomi gooman seede fayadcu dajaal weeray hum qoomkiyan weeray fayaminuna rumaayaya bi bidajaal dajaala rumaayaya wayastajiibuna ajiibayan lah law lidajaal dajaal lahaantisan ajiibaya fayaamuru dajaal amray asamaa samadiyaabare ajiibayan wali dacwadiisun kuweeriy o ilahnimidi ya ogolaadeen kalkun dadkay wahaan ani rumaayan yaliya barwaaqis yaley fayaamuru dajaal amare asamaa samadi amare walbusufadoon walan weelay ilahay ngu weelay walka taban subax dadka laka imtixaanay oo yani fayamurga dajal amare samaa samedi amare fatumdiru ya samedi hatas roob siisena yel roobki yani waki masalan fatumdiru madaroyas wal arla fayamuru amare hal arla radi amare fatumbirtu daliyaas hay aradina nabadabiyaas barwaaqidaski helaan wa imtixaan wa fataru fayaruxu fataruxu may hanagdaase galabto caleyhim ala lqoomi qoomki korsho may araawase hakanagdaase saarica saaricatuhum saaricat lqoomi qoomka tiidiyo foobsi aqwala ma kanat hiya saariryade wali haati tankadir badan haliyat duran min duran korosyaalkeke jeel korosya wawingahanagda kadodoome wa yani wa asbagaho asbaga ma kana riya saaridi walihati tanka kamilsan zurucan min zuruci naasas yani akmalahu wa awfahu labanan wa wankiyana buto naasateedmabuyin oob neefta dergan sihaayan oo kal wa taasa godoomas way wamadahu amada ma kanad hiya ma saaridaasay walihati tanka tanka dhirir badan khawaasira min khawaasira kalideshe amadahu jamcu kasiratin wahiya lkascu kalidu wama cawla lbadni lolosaarisha loos kalidi o eln teganyin wa waamadahu amada ma kanad warihati tanka tegan yaboyako yaka nagadaas tanka tegan haliyat yaka nagadaas kawasira min kawasira kaliyaalkaishe kaliyaalsha bubuhano edan dhergen uma yatihi wa dajaalan seedesan algoma qonko kalen seede fayadoon were qonki an were dacwada kiisan were wa fayaruduna radiyan aleyha ladajaal dajaal kolshayka radiyan gowla gowla dajaal dajaal kolshayka radiyayan fayansarifu kuwa dajaal godoome canhum anilgoomiya kugodoome beenta waa kazaablo ata yani masi ay masix dajaal alkadaab yata yani wa k adajaal been badan egi yata rahay mana fayansarif kugodoome obsaasat abarasinkridel fayansarif kugodoome canhum anilgoomiya kugodoome fayasbixuuna qoomki haadayan yani mumlixiina ku abaaraysiriye haadayan laysa biaydihim ganyaasho han shay han wali gaban dhon kudhamaadayan abaara kadiyaas yolka imtixaanaya kordhun yani anig diidani yani abaarasinkride ley mana وayamr huwa dajaal maray bilkaribati arla kharabe ho landegaayn iyo landegnayn oo burbursun iyo maray fayaqulu dajaal laha lilkaribati gabalki burbursanaytimengaray akriji habi atahi kanuzaki kunuzaki keedka habi wali keed hoosaka jaradheebifile hafoofi ere manahirasi kalkun yani fatatbacu fatutbicu fatatbacu rahaase fatatbacu may rahaase hu dajaal kunuzuha kunuz larli ardi keedkerahe walba heeb walba file afoofa usuya kudabagalaan dajaal dinyaalke dareeraan oo nin tilmaamay rasuulka dareerkaas kacayaasi fi naxli shinadii malaabshe oo kale lamide shina malaabshe marana shinada hoob guuras yani malaab lajar yani waa kutuubsadaase taasaan guuriyaas oo dinyaalke guuras usi hukumay manaa malaab mirin darele dareer kalkun saas oo kale yani kansigi dinyaalke dareeraan uma yadcuu rajulan uma yadcu huwa dajaalkin weere rajulan rajulka oo mumin e kamil liman e mumtalian buho bilimaani libu kaasan were rajulkaas oy kalkun reed hata xadiiska rasul mani sheegay rajulan sacbiri yani kalkun rajulantaas rajul kusuge culamada gaar kalir walay kalir waylan kusuge dadkoona yani kalir maba noolo ma eesa lay khilaaf lay wa ay yani waa kay rajul were rajulkaas oo mumtaliyan bu dadka kalir nool lay kalir walay ana dadka kalen kalir meelanko kale muma usolayo shabaaban wiliba shabaaban dhalin yar eh yani fa yadribu dajaal inumaya seere makunumaya bakadaablo eto fayadrib huwa dajaal garaacay hu rajulki oo dhalinyarka isaabkan yani waa kaya garaacay mumtalian bu shabaaban min shabaabin tamyiisa kuera yakuma yadcu rajulan were rajulkaas oo mumtalian bu shabaaban min shabaabin dhalinyarnimo la bu rajulkao dhalinyar eedin e kaasan were fayadribu huwa dajaal garaacay hu rajulki bisayfaka garaace fayaqdacu huwa rajul yani dajaal gooyayhu raay rajulkiya shal gooye jizlatayni qidcatayni lama gabal an shal gooye wa lama gabal yani min shari walan gaade shal gooye lama nisak wele marki lama nis lama gobol sidan digo kononti digo kononti dig taadi sak dareere taadiyo mare mana waa kay lanki dili margaysan ahaa haddina noole ley mana bes yani uma huwa uma yadcu tani ley uma yadcu dajalan weerehu rajulki oo oh, lama gabal sidan shale oo dimastigma adinan weere fa yuqbilu rajulki haqaabil lamadi gobol haskuroora iska dhigaaya wa ko lanki sulun yibadan bikudrat illahi tacaala ilahay awoodis kaamilnimadi oo lankin alk imtixaanahay ahe wala dilay wala nooleeliya lankirah lankasalka imtiaanaay walan weelahay walbasufada mana fa yuqbilo huwa yani rajulki haqaabile wayatahalalu aftine waju waju rajuli rajulku jisi aftine yalxaku laaxikan haleyki gosla hatalay beenimada ogaadiyaley mana may weelay rasuulkan maynin sheegay in yani dajaalanko dili doon waan hanoolayo mar damben indilikona nin sheegi hata nin adaasi hatalay beenimada adaadi aragyaley mana fa baynama huwa kalkun ka dilay wa ere riwaayad hata haqaabi inta lanki sidaa haqaabile ka dilay maramaada ere madina koro leri mana walaago oo oh, jina oo oh, jina nako jinadahi usaleeya karide waana lanki galona jina yani yani wa kay may karide wal naare oo oh, usugadedo naar walangnag oo kale karide naarte karide lanka yaasi naara karidiya leyi ma waana ma ilaha inkuwaley lanki meelo galon jina nagadaasa leri meelo jinadahe lanki aniruma jinadahe giriya sarawn lanki gal korkun jina nagda lakin lanki gal cadaab nagdaas korkun reed taasi meeli jina meeli naarte karide waana jina nagdaas fabaynama warajulki kadalika dadkan kudigay lan dadi ho may leelankan kan e hato kubacdan oo kelsada kumaalko un rumaysan bengawasan fabaynama huwa rajal kadalika alxaal kusugunyi id waktigaasa bacd allahu tacaala ilahay mahabiyey almasiixa yani ki masaa almasiixa yahabiye cadowki yahabiye masix ciisa bnu maryam ibna maryama caabudidi unugsha sala allahu alayhi wasalam nabiy llahi ciisa laylamajeed yahabiye fayanzil huwa masix dege cinda almanarati nabiy llahi ciisa ilahay korweelay simedalan korweelay simeda falasinadoolanko simedalan korweelay kabacd hadlagu doon alaana noolo hay hadana manka yani waa ka yahuudi may kabaana wal dilay unidilniya lan yahuudi saasa kaban soosa aminsiyin ininama yani nabilahi ciisa yobili dil saasa kaban laakin wal dilne marki dilowshay yani lanki gurigi sugajar ilahay ka korweelay lanko us oo kale lansuro iya dilin kaasuo dilniya lan reed usun mahayn ilahay korweelis simeda jar hadlagu doon reed akir zaman adegi doon calaamaatu saaca saadagyan calaamaadse kumid asadege usoonaya yani wa kay ordang nabihay yani wa kay injilong nabaglasadiji nabilahay yani isa ciisa bnu maryam waay laakin hadawti soo umudan daganka soo diintina kadhagama oo yani shanti salaadoda tukude imaama daganaa diintina maamule gaaladana yani jizyada ku diide islam ma walkel ma ogolaado zamankiis roog goobti gaabin surog nabilahay marka dambeed inta ka geeriyooday yani wa kay taas oo kale waay hataa culamada qaar aleyin masalan bahay rasuulka sala lahu alayhi wasalam meelilkaduugi gurigi aisha yani meelo binaawa leri manaa abubakar reete meele binaaw meeliyeede lakadugi doon nabiylahi ciisa kada kada lerama si haatoda koley may wa yani hadegi doon abisadi rasulka min sheegahay masixu dajaal hadi yani masi almasix bna maryam ya dege fayanzil huwa ciisa ciisa dege cinda almanaarati manaarado agdiya dege manaaradaasoo albayla cad manaarado cad agdiya ya dege fi dimisa dimishka dimiska barashanakayal caasimat caasimatul yani suuriya wa suuriya caasimada dimishka dimishka lala dimishkadaasoy barasha manaarad kayaal manaaradaasaiyaa dege bayna mahrudatayni lama dhar dhatiyo yahka dege lama dhar oo lirinjiay dhatiyo soo lama dhar hirinyi mana lama dhar onayo yani lirinjiay soo hirinyi yahka dege waali canha alayki dijay nabilahi ciis kafey lamisganyaana dijiyay calaa yani markiisa degow calaa malakayni calaa ajnihati malakayni lama malag garboosho ganyaashe ka deji iya dhulkaas degay waay idaa babaa huwa ciisa nabiy llahi cisa di raariyo rasahu madishi hadii nakasahu hadii madag raari sadara tifige madri sadara rasu sadara huwa rasigi tifige maamima biyona tifige wa waidaa rafaca huwa cisa hadi korweela huwa rasa madishay koronga adoon may hoobaday minhu min arasi madig heshime koobadaayana dumaanun xabadyaaliya koobadaayan ka luluy johar oo kale lamida mana xabadyaalo kakusub oo joharsadin kakusnayti oo kale waana bilay wada biy bi barafe wa biyogasa koobda waay jumaanu nga koobdaya yani xabatun xabadyaalo min alfilati eh tusnacu mitl lul juhar oo kale lansuubiya alkibaari wiin yancadir lmaa biyoha hoobdelnlajeed calaa hayati filisri cadaan hayti bi kakusun oo cadaanaya kahoobde mana biyo wala hoobdamahayn biyogasa kalkul saafan miyo may lagisibe xabad kakusun oo juhar oo kale e eh, ya lagisiba korkuntaasa kahoobdaas idaa rafaca dikorwel rasigi tacadara may hoobday minu min cisa nabilahi cisa ise may kahoobday dumanun habad yaala iya kahoobdaa in habad yaala kakuusan kalulu johar oo kalamide oo d bi wa biyogasa kahoobdaa oo saafe cadaan kalala kakuusi oo kalamide falaa yaxilu likafirin lan halaal halaalman eh kaafirkaas oo yajidu helaw riica nafasihi nafasi cisa nabilahi ciisa neefkis neeftaas riicidi helaw halaal mang e ilaa ma taderiyodl riixidiis oosahe kubaas nabilahi ciisa riixadaasoy siliftiye lanki oo gaale hoobe hel gaalkaas horey kudhimadalilay mana wanafaso nafasu ciisa nabilahi ciisa neeftisme yantahi huwa nafaskaaso in yoolowe ilaa xaysu makaan an yoolowe yantahi dereyo darafo darafo yani waa kay ciisa nabilahi ciisa aragtinyidis darfuwa darfu darfu ciisa ciisa aragtinyidis deres nabilahi ciisa arsinjidis inti deeras ya yani riidisna deeras gaalki meelo roogo riidaas orso horey ku dhimade ma carab sadako riidiyeede dhimadela uma yati cisa ciisiyaseede gooman goomyaseede sala allahu alayh wasalam qoomkaasoo kad casama allahu ala dhoorey hum goomki yani waa kay saas way fayadlubu huwa yani mayba dalabe fayadlubu huwa ciise dalabe huwa dajaala dalabe dajaal usun ogi ini ciise diri doon kalkun weydiiye kudabgale xataa yudrika huwa yani wa kay ciisanti ku kuheleela hu ku kuheleela bibaabi ludin baabko baabu ludin eraw ilaa ku kuheleela melakaterelilay bibaabu ludin qaryatun o yani waa kay qurba tallin abit talli abit meel eraw meelin dhaw ala tilmaamaa qaryatun qurba talli abit talli abit meelin dhaw tunuk yaalwa wahiya alaana madaaruha adawliwa hadda madaarse wa laymana yani waa kay goronshe waaha madaarse dawli langisbay adulynnsba madarsha meel goronsha at magaaladiede meelasakelelilay baabuludin magaalada tuuludo tuuludo lud baabuludi lera meelasa kaderelilay kolay shami meelsala meelo kadere a markaasa fayaktul huwa cisa dilay dajaala dilay uma yati cisa cisa seede sala allahu alayhi wasalam gooman goom yan seede goomkaasoo gadcansama allahu ilahay doorahim goom minhu min hay min min minhu min min adajaali dajaalisha ilahay ku doori oo dajaal oo insaaneen aragna ilahay ku doori fayamsax huwa isin dadfayletin ilahay san dhooreysaray fayamsax huwa nabiyllaahi ciisa masaxay an wujuhi wujuhi lqoomi qoomki wujiyaalsho masaxey ha wujishoosado inta taabade waay wayuxadit inshe dadfayletin alay wayuxaditu huwa ciisa insheekoye hun qoomki an sheekoye bidarajaatin darajaati lqoomi qoomkasay darjiyaalkoodi an sheekoye darajaadkaas oo fi ljanati janada fa baynama wakta huwa ciisaba kadalika alxaal kusuganyi id waktagaasa waxa allahu tacaala ilahay mayn waxyooday ilaa cisa cisa mayn waxyooday sala allahu alayhi wasalam in ini biani anib ani anib yani wa kayyaxdo ani ana ad akrajtu habiyey cibaadan habiye cibaadato lii anin sugnaaden wa aid waktidaasa uxalaa ilahay mayn waxyooday ilaa cisa mayn waxyooday ini ana ad akrajtu habiye habidoona habiye cibaadana habiye cibaadagaasoo li anin sugnaaden odoomankaasoo laa yadani laa balata awood liaxadin had awoodinin lahayna bikitaalin kitaalilibas adoomankaas dagaalimoso lang o awoodin lelan aragaane biyay may weerasa binaanka hoobsan aragan mana isku reebo kortaan san dilaayan san dhamayana faxaris anta ciisaw koob cibaadi odoomankay ka faylo koob mana ay ajmachum kulmi waxfadhum xifdi koob ilaa duuri ilaa jabali duur jabalki jabal duur leeraay meelaso yani gadaalshe ka koob meelo geli waay meelka jamci meelka koos jabuurta gadaalshe wayabcat llahu ilaahi habiye yajuja wamajuja lama qabid wa yajuj majuj banu aadam lay kumidn kadaaleley dadkaasa ilahay abiye wa sayabcat llahu ilahay abiye oom reedeedngu win wa wayabcat llahu ilahi yajuja wamajuja lamadaas qabiilya ilahay abiye wahum yajuj majuj yansiluna hoobadayan yani ahi min kuli hadabin min kuli makanin murtaficin makaan kasto dalcada yah kuhoobadayan wa guur gadaalsi meel kasa kuhoobadayan fayamuru mare awaailhm awaail lqawmi qoomkas yajuji majuj awliyaalkood iya maraayan calaa buxayrati dabariyata badyaroyti oo dabari leeraay magaashe calaa buxayrati dabariyata badyaroyti oo buxayro leeraay korshe waa maraayan faya badoodhon badobiki jardon waa maraayan si kolkan dabuin xaaladiyo fayashrabuna dhamaayan ma aladigi istakara fiha fi lbuxayra badyaroyti wali kusugnaaday biyo dhon fanuugas yaayan waraabayan wa wayamuru aakirom hanin horey ley hata hani damboy meelahoba marag may ley gabalki sheeb wal may leyna iswarsadaayan wayamuru may hamareey aakirhum aakir yani dajaal aakirhum aakir yajuj majuj yajuj majuj ku hanindamboy yahmaraayan fayaquluna aakirinti maeraayana lawalahi akdhaardana gadi kaana haali fi hadihi hadihi tandati maratan fi mara sookada ma un haali talerewa wayuxsaru nabiy ciisa sala allahu alayhi wasalam yali shire wasaab wasaabu ciisa buurti gadaalshe hataa yakuna gaaji gaaji meeli kagobadaas minanna mahabaa korang meeliya kashirayin gaaji gobadaas wa hata yakuna ra'su thawri dubuga madisha inti ku kuhadaw liaxadi kooshon sugnaadi kayran ko khayr badan kuhadaw min miati dinaari boqol dinaarkin ku khayr badan kuhadaw liaxadi kooshon sugnaadi alyoma maalantantan e hata yakuna ra'su thawri dubu madisha inti kuhadaw ra'su thawrkaaso liaxadin kooshon sugnaadi kayranki khayr badan kuhadaw min miati dinaari boqol dinaar ko ku khayr badan kuhadaw boqol dinaar makagadlaw hadi maalintaas elefadi dubugo ma hilib shay kal isku dhaaf madishay lay malagan boqol dinaar oo ka galaase boqolka dinaar kolkun rasuulka saartisa laaqlaay binisbati liacadikum alyawma geekisin hadda boqol dinaar tasin asu boqol dinaar war eedan dhiima badan dinaar oo tog dhebe haddana boqol dinaar eh eedan badni tomon dinar labaatan i sodon hay boqol dinaar kolkun boqol dinaar oo zimankan hadda saarte asin roogdan sage maqiimadi makilo badanaw tan yeede e nain ku kheyr baddaase boqolka dinaar dubugo iyo koosho on kheyr badnaase si gaajin gobdaasu mana hataa yakuna ra'su fawri dugumadishenti kuaas liaadin bia koosho liaadin aad qoomi qoomkaas koosho dilangisbey kayrankin ku kayr badan dugumadishe kayr badade eh. min miyati dinaarin boqol dinaarin ku kayr badan ilaa kuaas miyatu dinaar kaas oo binisbati liaadikum isin kookin dilangisbey alyoma geeka bool dinaarsadan qiimoyaasa lankaas madagaasan kayr badade eh. fayarkubu fayarkabu may talaruceeya nabiy llahi ilahi nabishe talaruce ilahi antalaruce ilahi toga cisa cisa sala allahu alayhi wasalam waasaab asaabu cisa isasartisasalarucayan radi alahu taala anhu ila llahi taala ilahi intalarucaya ilaho adikin bahanmeedayn ilahi intalarucaya fa yursil llahu taala ilahi hadire alayhim ala yani yajuji wamajuj yajuji majuj korso ilahi hadiray anagafa sangal iyo hadidire waay oo yani wa kay bal yani oo hisji waha hisji sangal oo kale hadidire fi rigaabihim rigaabi yajuj wamajuj majuj iyo new yajuj yani gooryaalso ilahay sangalkaas sidaasa kasalide fayusbixuuna ahaadeen kanki walaagyahasigya amay farsa ku dhamaadi yahaadeen farisin farsa ku dhamaadi katilin katla ku dhamaadi halsook dhamaadi ba kamawti nafsin naf dhimishadilmidi naftaasoo waaxidatin nafalintoslindimadaasi o kada sookan dhamaadeen wa uma yahbidu nabiy llahi ciisa nabiy llahi ciisiya ahoobade asaabuho uma yahbidu asaabu asaabu ciisa ciisa saabtisa ahoobadaaya radia allahu taala anhum ila lardi ardi ang hoobadayan falaa yajiduna mahelaayan fi lardi ardi dhadiya mawdica shibrin saakado mawlac sameelayan ilaa mara may buuyey hu mawlacgaasoy dahamuhum dasamuhum yani wa kay hay qurunsho ya buuy wa dahamuhum yani wa kayhin dasamuhum dhahaansho ya buuy iyo wanasnuhum ursho ya buuy wa fa yarka walsaasngu wino saasa wa kalkon meel kastaba yani wa kay masalan didab oo kale yaalana kalkon wasaksho ursho buuyow fa yarkabu may ba talaruceeyo nabiyullaahi ciisa talaruce وaصaab aصaab cisa cisa sarti satadarucayan radi alahu taala anhu ila lahi taala ilah intikan tadarucaya ilah adikin bahana dhibaatada walaan ilah noo zuuliyara fayursil lahu taala ilahi hadire dayran shimbiryi hadire kaanaagi lbukti hali yani gooryaalsha lamide kaanaagi lbukti ibil geel oo eedan ku goordheer waay ibilun khurasaniyatun takunu dhiwaalan dhiwaalun yani saas wa dhiwaalul acnaagiyafaday takunu diwala lacnaago jeel oo khurasani lanasbay arlo khurasani jeel jeel naftisaleymaana koka gaab wahan geel hoora konagol jeel koofur oo kale waa huwinyida dheeri kolka yani may tilmaamahay hadi geel may la tilmaamahaye ee goortis inda dheerta mana kaasasta waliba khurasan geeliyo yalay khurasan geeliyo ilan geel may boshalaya yani waa kay saas wa geelan hadduna inta kahaysan oob wadame bersada seeto sacuudi meelasa geeliyo ad arg gagaab yani eedan yaryari kolka yani saas oo kale reer haddamay may tilmaamaha kurasaan geeli eedan ka goordheed oo kale yani lamid ah. kaahi waa kaysaahi madya goortiyob sigu sige saase liman fa yuslixuuna yani waa kaysaas way dayran shimbiriya ilahay hadire fa yursil llahu taala dayran shimbiriya hadire deertaas oo ka acnaagil bukti geeli oo yani waa kay lugumiyaalshay lamide ah. geeli oo buktil eraay gugoor dheeray gooriyaalshay lamide ah. shimbir saase ilahay dire gugoor dheer manayodhon fa taxmilu hiya deerti humbarase hum ay laxmahum yajuji majuji libkoodiya baras fatadruxu turase hum yajuji majuji libkoo turase xaytu makan sha allahu ilahay doono milaka turas milka turas allahu yaclamu uma yursil lahu caza wajala ilahay mahadiray aradi kalkun la nadiifen fada ilahay mabalan hadire madarkaasoo laa yakun on asturaan baytu madarin baytu madarin dhoob gurishen asturaan minu min almadaran asturaan gurung reeban maanaa dhoob gurug oo dhoob lakusuubiyay oo yani waa kayna reeban walaa wabarin walaa baytu wabarin tendanang reeban walaa yakun ndugaliyaan baytu madarin yani waa kay dhoobadi gurishen tugaaliyaan minu min minu min almadari madarkaas kidadan kutugaaliyaan walaa wabarin walaa baytu wabarin wabarta manaa may bu aha tendilinglajeede wabarta yani may bu aha geel tintis geel tintis oo kale tendil kusuubiye yani tendadi yeedahayta wabar kalkuneed wabarta saasalajeed waana tendile walaa baytu wabarin tenda guris yani indugaaliyaan minhu min almadari madarkaasay dad nkudugaaliyan kureebaan roobtaasan winga ilaahi direw fa yaksil huwa roobki dir yani waka fa yaksil huwa madarki sugaha dhigay alarla aradiya dhige hataa yatruka huwa madarki ilaa kuahaysiha alarla aradi kuahaysi kazalakati garuuro mis muraayid okel kazalakati muraayid okel kuhaysitin dhaldhalaalaas aradidon aradiya saas aratan nagalaasen dhaldhalaalaas waay sumay gaalo lilarli aradi maylan arey ambiti arli hadali samara ki walba mirag habi waduri hashib barakataki barakadana hashib wali barakadaki jarashib fa yawmaydin maalintaasa nicmi i barwaaqi dhiyaa saaran adhiya fa yawmaydin ataakulu lcisaabatu jamaaca iyo amas jamaaca jamaaca fara badan min arumanati liimado rumana iya ku amas way rumanada liimadan oo kale wal dhinaawo liimo oo kale yali sheegay kolkun rumanadan liimadan unkasaan oo kale taasa jamaaca ku amas kolkun jamaaci ku amas liimada sin wiintu biyo ku dherg day arasanga kabatay sin winti yani jamaacad o dhan liintasay ku amayan umana ay wayastadiluna kudhergayan wayastadiluna hoosaysadaayan bidix bidix fiha siyan winto gubshe wa hata jamaacad o dhan guri kuwadadayan hoosaysadaayan way a manaha si miraagan win adaw wayubaarak walbarakeeye fi risli caanibiya labarakeeye fi labani wantini walbarakeeye wa ay naaski yani wahay neefkiba may waraabiyo xata ina lig hata irmaantaalinto min alibili geer kumida latagfi kaafido alfi ama jamaaciyaalo kaafid min annaasi dadka kumide ay neefka halinka oo irmaante waa jamaacaas man kaafiye a waligcata hata ina ligcata irmaantado min albagari loo loo kumide latagfi kaafido algabilata gabil kaafid gabiladaas oo min annaasi dad kumide waligcata hata ina ligcata irmaantado min alganam irin kumide latagfi kaafid alfakida raiko kaafid min annaasi dadka kumide barwaaqadaasa dhiyaaso maanari arabsan dhulka arabsantiisi iyo roobka kubadaw iyo barwaaqadaas nicmadaas diyaas fa baynama hum qoom kasoy kadalika alxaal kasugunying nicmadaas barwaaqadaas yinga ah. id waktidaasa bacta allahu tacaala ilaahay ma habiyey riixan dabeel yahabiye ahay yani wa kay riixan dabeel yahabiye wa aye yani riixdaasoo dayibatan carafaaso dhiibe fataakudu hiya riixidi gobadaase hum alqawma gobadaase taxta aadaabihim aadaadi lqawmi qoomki yani wa abidin abidin lijami aabadlika jami golomyaalsho hoosiyo gobodaas golomka hoosisa kugalaas a fataakudu taxta abaadihim abaadil qoomi qoomki golomyaalkooda hoosiyo iyo gobodaas dabeeliyeedahayti fatakbidu hiya riixidi dabeeliko yani gobloodase ruuxa kuli muminin lan kasto mumin ee ruuxdi iya gobloodaas wa kuli muslimin wa ruuxa kuli muslimin lamba muslim ee kasta riixdiisa gobloodaas kalkun reed wayabdhamay baadhahaadeeyo shiraaru naasi dadka hanin shar badnaayen mushrikiinta hayna baadhahaadeen yataharajuna halain ku oonayo iskoraankoraw ahe yataharajuna ka taharuj lcumuri dameeryaalkas inskoran kora oo kale inskoran koraan yujaamic rijaalu rijaali iwa nisaa wa jimaacayan calaaniyatan ay jimaacayaan binaanka bixadrati naas wa kama yafcalu lxamiru dameerka sida kalo dameer binaanka lay kudugsade yona saasa weleenalilay mana umaatiliyo diin malew mana xishood male diin malew taas oo kale nagdaaya kabacdi aki markaas areeta calayhim fataqumu saacatu tacdad yaamakumaas reet calayhim ala qoom kasto yani ibnulukac iyo korshe kagumaasileram ibnulukac waladuzanu ile uloo binaankan roor roor gidaan binaame eh, dameero oo kale kadhalase meelon rahaw male kol yani saas oo kale awlaadaynga korsho kiyaama kadhagaala fatagumu haysa facalihin korsho tagumu saacadu saacadu korsho kagumaas rawaa muslimon muslim iya wacdi suriyey qawluhu qawl nabiy naba goolshay khalatan bayna shaami walciraaqi kagooli ay dariigan bayna shaami walciraaqi en lajeedwa logow logowl nabi naba golshay caasa fasaadiya bilcayni alaafay caasa almumalati idhibactira dhibaclaan e wataaisakrusadila almusalasati sidukor kudhabisi alaafay caasa walcaysu ceeb masdarkensha caasa fasaadiya walcaysu fasaadiya mayleywa ashad lfasaadi fasaad hata oo fudud ma eh ashad lfasaad wa fasaadtanka doronga fasaadiya wadura bilami dali alaafay almucjamatira dhabisi wahuwa duruga acaali asnimati korosiyaalka meelanka sareyan wa acaalil asnimati korosiyaalka meelanka saraysa ya duraa lera wa wahuwa duraaga jamcu dirwatin dirwatin koros koroska baarshay koroska baarshay dirwatin lere ka dirwati sanaamihi sanaamil amri amarka korosiyay baarshaydi lera wahuwa jamcu dirwatin food la jamciyay duraa foodiyaalalka jamci wa bilami dalia laki dirwa wakasriha dirwa durwa lamadaba wal yacaasifu yacaasif kaxaya kayacaasi fi naxli ho dheerni yani waa kay shinadi malaabshima ey dukuur naxli shinadi megalshe waa kan megalshe malaabshe wajizlatayni ey gidcatayni lama gabal oo kale inshalgoyo walgaradu garad maylgajele kobwa alhadafu kobwa aladi hadafkaasoo yurmalagamo ilayhi alhadaf kofkiadalishisha binishaabi gamolagagamo ey yarmi game dajaal i rajulka yaka game ramyatan gamo of ramyadaasoo kale ramya nashaabi gamonki gamowshay lamid ilalhadfi koftilin gama ay lamid wlmahrudatu mahruda bidaali muhmalati deel la dhiba yani waa kay la dhibactiriya la akriy walmucjamatin wal akri mahruda aye wahay walmahrudatu bidaali al akri almuhmalati la dhibactiri walmucjamatin wal akri mahrudatu mahrudatu lamadaba wahiya mahruda mayle wa wa bilmucjamatin wal akri mana ay tood la dhabaysay mahruda ama mahruda lamadaba wahiya mahrudatayn mayle wa asawb lmasbuq dhar la rinjiyay lay wa qawlo qawl nabi laa yadani kagol ay laa bakata awood man sugnaan liaadin waay wanaafu naaf dudun hesiyo sangal wafarsaa jamcu farisin farisinki lidili farsaa kuwii lidili wa wahuwa fariska macnaa shay alkatilu ki lidilila farsaana kuwii lidili oo kale dhimadaayan yani wa ke wazalakatu zalaga bifati zay zaada koroshe laaki zalaka walaami bifati laamya laaki zala wabilkaafi laaki zalaka ruwiya waruwiya may la weriyey azulfatuna wal weri bilamiza zaadal godo zul waiskani laami zul laankana la reebo wabilfai wa wahiya zulf almir'aatu miraayid waha miraayid oo kale dhulka nagaga roobka si daahiriya waalcisaabatu macnaahu aljamaacatu wrisl bikasri raaya lafi allabano macnaahu allabano wangalka jeed waliqcatno ahi allabunu samcaanoleyta awa walfiaamu jamaacan bikasri faaya lafi wabacdaha bacd alfaai faada bacdishan hamzatun hadi fiaam hamzadaas oo mamdudatun fiaam lateedi aljamaacatu alngla jeed walfakidu fakid min annaasi dadishhalku ahaaden duna algabilati gabili wali ku yar ya fakid lerewa waan ribciy bni kirashin radi allahu tacaala canhu ribciy bni kirash may lakuriyey yani wa kay gaala ribci ninka gool indalagtu tabi maca abi mascuudin ilansariya ila xudayfat min lyamaniyltami radi allahu taala anhu faqaala abu mascuudin abu mascuud may ka goolay lahu lixudayfat min lyaman xaditni isheekoy ma samicta wali deebdi min rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam kudeebdi fi dajaali fi shani dajaal qaala yani wa ka ina dajaala gaala nabiy naumay ka golay yani ina dajaal dajaal yakruj huwa dajaal be wa ina macahu maca dajaal dajaal macishay may haaday maan bihaadi wanaaran dabya haadi faama ladigi yara naasu dadka argaayen uladi maan biing argaayen fanaarun fahuwa naarun waaj tuxrigu dad gubaas taxrigu hiya naarteeda gubaas waama ladigi yara naas dadku ladig argaaya naaran min naari naaran naaran ahaan argaayana fama un fahuwa maan waaj naagaasoo baaridun gobobun cadbon faman adraka langeeleelo yani wa kay hudajaal ninkumalsin kumiday falyagac kadiyo fi ladigi kadiyo yaraan aragaw ladig naaran taban aragaw fa inahu ina ladi ladigasoyma um bi cadbon may wa ayibun dibe wa abu mascuudin wa ana samictu dheegay hu huwa nabiya kudheegiyo mutafaqun calayhi wa an ribciy bni xiraashin radi allahu taala an qaala ribci may kagola indalagtu tabian maca abi mascuudin ilansari abi mascuudin ilansari maca sheelbah ila xudayfatin ilyaman saaxibi siri rasuuli lahi sala allahu alay slam yatabi radia alahu taala canhum usi xudayfa walahay walaagan iyo shartan iyo kuli badana fitanta nung asaabtiy wuriyey axaadiisteed wuriyey walisire isnin sheegay faqaala abu mascuudin abu mascuud alansari radia alahu taala canhu may kagolay lah li cudayfa samay galay xadis anta xudayfa sheekoynian sheekoy ma walaal samita kadegday min rasuuli lahi kadegdi sala lahu alayh wasalam oo oh, kataab kataabsamo fi dajaali fi shani dajaal dajaal shani sheeka sahaabsan qaala may goolay qaala kolki yani lama gaala oo kale mgaalatoagadira qaala xudayfatu xudayfa may kagoolay qaala rasuulullahi a lama gaala adan bahayi kolkanto hoob nacdo fakadirdaas yani wa ka gaala xudayfa may kagoolay qaala rasuul lahi sala lahu alay wasalam ilahi rasulki may golay ina dajaal dajaal yakruj huwa dajaal habahe wa ina macahu maca dajaal dajaal macshay may haaday ma an bi iyo wanaaran dabiya macshay haadi wa walbing nag i waltabag naga macshay haad faama ladigi yaraa aragaayan hu ladig anaas dadka ma an biing fanaarun fawanaru naar waay ay faama ladigi yana naasu dadkan aragaayan ladig ma ambiin aragaayan fanaarun waay naartaasoo tuxribu gubaas wama ladigi yana naasu dadka aragaayan ladigi naaran daban aragaayana fama un fawa ma un waay maagaasoo baaridun gudubun cadun may faman adraka lanki helel faman kofal waski adraka huwa manka laludajalal minkum isinhaarsin kumid ay fal yagac huwa mankaasoy dhiyay fi ladigi kadiyoy yaraa yani wakay fi ladigi kadiyoy yaraa huwa manka ban aragaw hu ladiga naaran daban aragaw ah. kaasoy kadiyoy may weli fa inahu ina naara naar kusuge naarta lang aragahay danlay kor naaran kunagdamaayo ma un bi waay cabdun may dayibun carafaw oo b o eedang mayo waan carafaw ay rasul faqaal abu cudayfata abu faqaal abu mascuudin abu mascuud sun horta xadiiska suugna sida dheegayreed ku adkaysadolay fadaay meeray wa ana ani don hata ad rasulka maa kudheegnay ha wa ana ani don hata kada samictu dheegay hu yani rasulka kudheegiy ay rasulka xadiiska ani don hata kudheegi saan leegdi oo kale salay mutafaq aleyh xadiiskana mutafaq waay